رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii riyaadka weli noo socdaa khaasatan baahida iyo nolosha qalalan fadliga ay leedahay wa can khaalid khaalid bin cumayr alcadawiy waa nin taabici ah qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey cutbatu bin khaswaan wa kaana amiira cutbana markaa amiir ayuu ka ah. ahaa cala albasrati ka ahaa faxamid allah ilaahay ayuu mahdiyey ninkii cutba ibni khaswaan ahaa wa afnaa wuu ammaanay calayhi cala allah allana wuu ammaanay subxaana wa tacaala wax allaala wixii ilaahay ehel uu u ahaa ayuu ku ammaanay humma kadib qaala wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib ammaan iyo mahdin ilaahay ka gadaal fa iina addunyaa adduunkii qad aadanat waxay ogaysiisay bisurmin go'itaan adduunkan wuxuu dadka ogaysiiyey inuu go'ahay inuu dhammaanayo bisurmin inuu go'ahay wawallad way jeesatay xadaa'a iyadoo dib jedisoo degdegaysa si degdeg ah ayay ku dib jeedisay kama harin minhaa adduunka xaggiisa ilaa sudaabatan reereed maahan oo ka ilaa sudaaba oo ka sudaabati alinaa'i weelka reereedkiisa oo kale maahee oo yatasaabuha uu isku keekeensanayo saaxibuhaa saaxiibkeed adduunka waxaa ka soo haray nin raashin saxan ugu jira ama dad cunahaya cunto reerreebka soo hara marka baastadu ay dhammaan rabto in yarna geeskaasay taallaa xabbad dhexday taallaa laba geeska kaley taallaa reerreeb noocaasoo kale ayaa adduunka ka soo haray oo weelka reerreebkiisoo kale ah tasaabuha uu isku keekeensanaya saaxibuhaa qofka cunahaya oo saxanku markuu reereebku ku haro ma la qaadan karo wuxuu u baahan in ogiyo wa inakum adinku dada muntaqiluuna waad guuraysaan minhaa adduunkiibaad ka guuraysaan ilaa daarin daar ayaad u guuraysaan laa zawaala lahaa zuulitaan aan lahayn daar dhammaasho aan lahayn waa daarta aakhiree oo aan dhammaanaynin yaad u gaddoomaysaan ood u guuraysaane fantaqiluu la guura bikhayrin khayr maa bixadaratikum inta aad xaadir tihiin xadaradiinna inta ay tahay khayr la guuro wax khayr ah samaysta wax wanaag ah samaysta aad la guurtaan fa innahu sha'niya qad dukira lana waxaana loo sheegay waxaana loo sheegay anna alxaja dhagax yulqaa in laga soo tuuray min shafiiri jahannama jahannama afkeeda shafiirka jahannama waa xafriga iyo qaybta afka meesha ugu korraysaa jahannama afkeeda dhagax laga soo tuuray fa yahwi waa ku soo hoobanayay fiiha jahannama gudaheeda afka ilaa salka laga soo gaaro sabaciina caaman toddobaatan sano ayuu markaa ku soo hoobanaya sabciina caaman toddobaatan sano uu ku soo socday laa yudriku lahaa uusan soo gaarin qacran salkeeda salka uusan u soo gaarin afka jahannamii shafiirkeeda iyo gaarka jahannama marka laga soo tuugay wuu soo socday toddobaatan sano ilaa la gaaray ma soo gaarin salkeeda wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi latumla wallaahi baan ku dhaartaye latumla'anna waa la buuxin oo waa la dayn allaahu akbar meeshaa inta dhagax jahannamo afkeeda laga soo tuuray toddobaatan sano soo socday oo kadib salkeedii soo gaaray waa la buuxin doonaa marka qaar bay dadkii wacdiga dhegaysanayay la fadhiisteen way yaabeen way tacajubeen ninkii khudbada u akhrinayey cutbo ahaabaa wuxuu yidhi afa cajibtum ma yaabteen afa cajibtum miyaad la yaabteen buu yidhi ma dhagka faarteen markay cabsadeen buu rabaa haddana inuu rajo geliyo qaala wuxuu yidhi walaqad dukira lana waxaa kaloo naloo sheegay anna maa bayna misraacayn labada dacal oo min masaariici aljannati jannada masaariicdeeda markaa ka mid ah masaaricda waxaa la yidhaahdaa albaabka labadiisa meesha uu isaga yimaado si loo xiro albaabka markaad fiiriso garab iyo garab buu leeyahay labadaa garab inta u dhaxaysuu albaabku yahay meeshaabaa markaa furan marka labada masaariic iyo labada garbood ee jannada albaabkeeda oo min masaariici aljanna masiiratu arbaciina caaman afartan sanaa loo soconayaa aw amase macnaha arbaciina caaman afartan sanaa loo soconaya albaabkan iyo albaabkan waa laysku keenaa garabkan iyo garabkan marka saa laysugu xiro qufulka lagu dejiyaa labada garabee labada albaab ku kala xiran booska yariiska ah ee xataa gaariga uusan geli karin waxaa loo soconayaa jannada albaabka labadeeda dacal afartan sano walaya'tiyanna calayhi waxaana imaan doonta korkiisa yowmun maalin wahwa kadiidun uu buuxo min asixaami ciriiri daraaddeed dadka gelahaya badnaantooda allaahu akbar dadka gelahaya badnaantooda maalin afartan sano meel loo soconaya halkaa albaab ay cariiri noqon doonto kadiib ah ay buucsami doonto min azixaami ciriiri daraaddeed walaqad ra'aytunnii waan is arkay saabica sabcatin toddoba anoo toddobeeya lix qofood ayaan toddoba ku ahaa hadalkayaa wata cudba bin khaswaan ayaa markaa wata waxaan is arkay buu yidhi waa nin saxaabi ahee toddoba nin anigoo toddoba ku ah maca rasuulillaahi rasuulka la jirkiisana aan nahay maa lanaa tacaamun cunto aan cunnona ma wadanin cunto aan cunno iyo tacaam nooma sugnaanin ilaa waraqu shajari geedaha caleyntooda maahan geedaha caleyntoodaan cuni jirnay waa ragguu ilaahay u doortay mashriq iyo maqrib inay diinta gaarsiiyaan cunto ma haystaan sida arigay caleen cunaayaan sidaa darteed ayaa diinta waxa la tilmaamayaa waxa lagu hormariyo waxa qofku uu mtaqaanaa meel ku gaaro xoolo badnaan cunto badnaan ma aha waa iimaan badnaan waaye waxaan is arkay toddoba anigoo toddoba ku ah rasuulkii ilaahayna aan la soconno maalana aanana noo sugnaanin dacaamun dacaam iyo raashin ilaa waraqu shajari geedaha caleyntooda maahan geedaha caleyntoodan cuni jirnay xataa qaraxat ilaa ay dhaawacantay ama ay nabaroobeen ashdaaqunaa daamankeena canka meesha gudaha ah meesha ilaan waxaa la cunayo waxa la cunayo waa geed caleentiisa maaha cunto jilicsan maaha cunto fitamiin leh maaha cunto qala iyo waxyaabo u saaxiib ah sidaa darteed ayaan cunaynay geedaha caleentooda ilaa ay dhaawacmeen ama ay nabaroobeen ashdaaquna dhaamankeena waa camankeena gadaal meesha cuntada looga soo cuno eh, faltaqadtu waxaan helay burdatun go burdatan go' ayaan helay buu yidhi hal go' ayaan jidka ka helay fashaqaqtuhaa waan kala jeexanay baynii ani iyo wa bayna sacad ibni maalik dhar fiican xataa lama wato hoosgunti ayaan jidka ka helay buu yidhi waxaan kala goosanay ani iyo sacad ibni maalik faitazartu waan macawiisaystay oo hoos ayaan ka xirtay binisfiha nuskiisa go'ii aan helay nuskiisaan macawis ka dhigtoo hoos baan ku xirtay waatazara wuu hoos xirtay oo waa macawiysaystayoo hoosgunti buu ka dhigtay sacdunna binisfihaa niskii kale sacadna nuskii kale ayuu isticmaalay binisiha famaa asbaxa ma waa bariisanin ama ma ahaanin alyowma maanta minnaa xaggeena toddobadeennii axadun axad naga mid ah ma jiro ilaa asbaxa wuxuu waa bariistay ama uu ahaaday amiiran madax amiir cudba xaguu madax ka yahay marka wuusa u qudbaynayo waa basra lixdii kalena mid kasta oo ka mid ah magaalo barsaas ka yahay caleen baa la cuni jiray cunto ma la haysanin fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran culays gadaal ilaahay fudud buu sameeyey subxaana wa tacaala toddobadeennii qof ka mid ah ma jiro famaa asbaxa alyowm maanta ma uusan waa barisan minaa xaggeenna axadun axadna ilaa asbaxa wuxuu waa bariistay amiiran asagoo amiir ah calaa misrin amiir ka ah magaalo oo min alamsaari magaalooyinka ka mid ah wa innii anigu acuudu billaah ilaahay baan ka magan galay an akuuna inaan ahaada fii nafsii nafsadayda cadiiman mid isla weyn wa cinda allaahi saqiiran alla agtiisana ay ka yartahay subxaana wa tacaala allah badanaa oo badanaa dad isla waaweyn alla agtiisana janaaxa bacuuday ka liitaan garab dhilmaayo dhilmaayo ama kanee cabbaalkeeda ay ka liitaan ayagana ismooda inay adduunka jejebin karaan ismooda dadka oo dhan inay ka qiimii qabiil fiican yihiin wa inii acuudu billaahi ani ilaahay baan ka magan galay an akuuna inaan ahaada fii nafsii nafsadayda cadiiman mid cadiim ahoo weyn wa cinda allaahi ilaahay agtiisana saqiiran ay tahay mid yar rawahu muslim xarfaha ad adag ayuu noo fasiri doonaa qowluhu uu yidhi aadanat huwa bilmaddi ilaalif alifta oo lamadaa la afriyaa ay aclama waxay ogaysiisay waaye wa qowluhu uu yidhi bisurmin huwa bidammi saad saadka oo la godaa la aqriyaa ay macnaha waxaa laga wadaa biinqitaacihaa wa fanaa'ihaa inay baaba'aysay go'ayso yay dadkii ogaysiisay wa wawallad xada huwa bilxaa xa baa la akhriyaa muhmalatin la dibcatiray maftuuxatin lana kor dhigay dumma daal kadibna daal mucjamo ahoo mushaddada markaa la shiday dumma alif oo mamduud ah ay sariica waa degdeg way jeesatay ayadoo degdegaysa assubaabatu macnaheeda bidammi sood soodka oo la godo almuhmala dhibicna aan lahayn wahiya albaqiyat lyasiir waa waxa yaree harhara ee saxanka ku harharaa la yidhaahdaa reereed bay yidhaahdaan dadka ama hambo wa qowluhu uu yidhi yatasaabuha huwa bitashdiidi yaa ya bitashdiid yatasaabuha bitashdiidi ilbaadeh ba la shidaa la aqriyaa qabla alhaa ha'daa ka hor ee yajmacuhaa uu urursanayo waayo uu isku keekeensanayo qofka cunaya waalkabiib alkafiiru almumtala waa waxa faraha badan ee buuxaa kadiib macnaha ciriiri wax fara badnaan ayaa soo maraysa wa qowluhu uu yidhi qarixad huwa bifatxi alqaaf qaaftoo la kordhigaa la akhriyaa wa kasri raa ra'dana la hoos dhigo ay saarat waxay noqotay fiiha ama ay yeelatay quruuxun nabaro dhibicyo nabaro ah amase dhaawac amase book ayay markaa yeelatay waaye wa can abi muusa alashcari radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi akhrajat lana waxay noo soo saartay oo ay noo soo bixisay caaishatu caaisha radi allaahu canha kisaar go' wa isaaran iyo hoosgunti khaliidan kakan caaisha waxay noo soo bixisay kisaaqan wa isaara kisaha waa go'a kor isaarkana waa midka hoos markaa laga xirto yay caaisha markaa noo soo bixisay khaliid bay ahaayeen ma jilicsanayna way kakanaayeen qaalat waxay tidhi qubida waa la qidloomoo wuu dhintay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fii haadayn labadan buu ka dhintay xoolaha uu nebigu ka tegay waa kuwaana muttafaqun calayhi labadan buu rasuulku ka dhintoo lagu qibdooday wacan sacad ibni abi waqasin qaala wuxuu yidhi innii anigu la walu alcarabi carabkan ugu horaysaan ahay innii anigu la awalu lcarabi carab ninkii ugu horreeyey baan ahay ramaa tuuray bisahmin gamuun fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ninkii ugu horreeyey ee leeb ganay fallaab ku tuuray ilaahay dartii waa sacad nin horreeyey ee dhiig gaaldaadiyey sida noo imaan doonta waa asaga macnaha innii la walu alcarabi carabkii ugu horreeyey baan ahay buu yidhi ramaa tuuray bisahmin leeb ku tuuray fii sabiili illaahi ilaahay dartii u tuuray walaqad kunnaa waxaannu ahay naqasuu kuwa duula maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa maa lanaa tacaamun anagoon cunto wadanin ilaa waraqun xublati geedka xublo la yidhaahdo caleentiisa maahan waa quraca geedka quraca caleentiisaanu cunaynay wuu yidhi sharaftaasaan leenahay macnaha ilaahay xaggiisa waxaan ka taagannahay inaan ahay ninkii ugu horreeyey ee gamuud ilaahay dartii u tuuray canjeeraan cunana ma haysto baahida fadliga ay leedahaa laga fahma raggii abbaanduulayaasha ahaa ee ilaahay diinkiisii difaacaya hadday saas yihiin adduunku inuusan qiimo lahayn baad markaa ka fahmaysaa wuxuu yidhi rasuulka ayaan nicigiisa ahayn maa lanaa tacaamun cunto ma aan haysanin ilaa waraqun xubalata wahaada samuru waa geedkaa quraca ah eh. xataa intii in kaana uu ahaaday axadunaa midkeen layadacu mid dhiga mid dhigeeya macnaha saxarooda kamaa tadacu shaatu sida ay rida u saxarooto oo kale say rida u dhigaysa ay u dhigto oo kale maa lahu khalq dhehmaan ma laha ilaa coos buu cunaayey rida waad aragtay digadeeda ama mataqaanaa markay saalaynayso wax yaroo kuuskuusan yay tuurtuuraysaa ma laha bitamiin ma laha tacaam waxa ah ilaan waxay cuneen waa geed waa geed quruceed qurac caleyntiisaanu cunaynay buu yidhi sidaa darteed baa axadkeen wuxuu ahaa mid digeeya ee saaleeya ama saxarooda sida ay rida u saxaroota oo kale khalqiya dheernaan markaa ma laha alxurm bidammi ilxaa'i ilmuhmala xa la dhibco tiray oo la goday baa la akhriyaa wa iskaani ilbaa iyo ba'doo la sakniyoo la reebo xub in markaa la yidhaahdo almuwaxadati la dhibiceeyey hal wahiya waasamur ayada io samura noocaan waa laba nooc macruufaani oo la yaqaano oo min shajari albaadiyati geedka baadiyaha ka mid ah geedka baadiyaha geedaha ka baxa ayuu markaa ka mid yahay wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama allaahumma ilaahayow ka yeel risqa aali muxammadin reer muxamed risqigooda quutan quut maalmeedka ah. quutka waxaa loola jeedaa waa raashinka aan kaa badnayn kaana yarayn berina aan gaaraynin maantana markaa ku eg quud maalmeed muttafaqun calayhi qaala ahlu lluqa waalgariib waxay dhaheen macnaa quutan ay maa yasuddu alramaqa waa waxa mindhicirka lagu istaajin karo wax inta aad cunto aan xoogna kaaga badnayn oo markaad istaagto aad ku socon karto kaasaa markaa la yidhaahdaa intaa hadduu ka batana qofku wuu kibraya oo dharagtu waxay keentaa hurdo iyo qur'aan akhrin la'aan iyo khayrkoo laga caajiso intaa hadday ka yaraatana qofku waxaa laga yaabaa awood uu cibaado ku qabto inuu markaa waayo saa darteed buu leeyahay ilaahayow reer maxamed risqigooda quud maalmeed uga dhig oo waxaad uga dhigtaa quutan waxay mindhicirka ku istaajiyaan wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi waaladii macbuudkii baan ku dhaartay wallaahi deh ilaah waan ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ilaa huwa asaga mooyee mid kale uusan jirin ilaahii asaga maahana mid kale uusan markaa jirin ayaan ku dhaartay wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huu asaga maahee mid kaloo xaqnimo lagu caabuda uusan jirin baan ku dhaartaye in kuntu waxaan ahaa la actamidu mid ku u qasda oo ku riixa bikabidii beerkayga cala alardi dhulka min aljuuci baahi daraaddeed saxaabigii ugu qiimaha badnaa buu ka mid yahay asxaabta nebiga asxaabta nebiga dadka ugu qiimaha badan buu ku jiraa abuu hurayra baahi heerkan baa laga taagan yahay beerkiisuu dhulka ku riixayaa baahi daraaddeed beerkiisuu dhulka ku hayaa baahi daraaddeed waana ku dhaaranaa wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa ilaahii asaga mooyee mid kale oo la caabudo uusan jirin baan ku dhaartaye in kuntu waxaan ahaa la actamidu mid ula qasda oo ku riixa bikabidii beerkayga cala alardi dhulka dushiisa min aljuuxi baahi daraadeed wa in kuntu waxaan ahaa buu yidhi la ashuddu mid ku xira oo ku adkeeya alxajara dhagax ayaan ku xirahay calaa batni calooshayda min aljuuci baahi daraadeed baahidu markay kaa barato waxaad cuntana aadan haysanin ayaa waxaa la tilmaamayaa a waxaa la tilmaamayaa ama la sameeyaa shayba inta lasoo qabtaa caloosha la saaraa kadib baa lagu xihaa ama mare inta lasoo qaataa lagu xihaa si waxoogaa daahidu ay kaaga fududaato caloosheedaan dhagax ku xidhaya buu yidhi walaqad qacadtu waxaan fadhiistay yowman maalin calaa tariiqihim waddadooda waa saxaabada waddaday soo maraan alladii kaasoo yakhrujuuna minhu ay ku soo baxaan markay masaajidka ka imaanayaan markii salaada laga baxay baa intuu soo cararay jidka ay saxaabadu muslimiintu ay soo maraan markay masaajka ka soo baxaan ayuu u fadhiistay kii soo maraba su'aal buu weydiiyaa marka kii soo maraba su'aal buu weydiinayaa waxaa soo maray abuubakar abubakar oo ninkii baayahaysa see la yeelaa aayadda ka hadlaysa iisheeg wuu akhrina abubakar cumar baa soo maray wuu u akhriyey macnaha aayad buu weydiinayaa in loo furo laakiin waa aqaanaa buu dhahay aniga maanta aayaddu wuu yaqaanaa abuu hurayra laakiin ujeeddadiisu maxay tahay waa baahanaya wax isiiyo cag inuu dadka dhahana ma rabo ta kalena ma rabiyo ee wuxuu rabaa in la fahmo ujeeddadiisa kadibna la kaxeeyo raashinna markaa la soo siiyo way ii furfuraan buu leeyahay saax aayaddii maayaddii inay furaan rabaa aniga waa aqaanaa aayadda laakiin baaya ay hayseen markay dadkii i wada mareen fa famara biya annebiyu nebiga isoo maray sala alla calah wasalam rasuulkaa isoo maray buu yidhi fa famara biya annebiy nebigaa isoo maray sala allahu calayhi wasalama aayaddii wixii buu weydiiyey fatabasama rasuulku wuu dhoola sal allahu calayhi wasalam waa gari rasuulka xiina ra'aanii markuu i arkay wa carafa wuxuu aqoonsaday maa fii waxa igu sugan ama maa fii wajhii waxa ujeeddadaydu ay tahay waxa wejigayga ku sugan ee baahi ah iyo ujeeddada aan leeyahay ayuu fahmay iyo maa fii nafsii waxa nafsadeyda ku suganba uma qaala kadib baa wuxuu yidhi nebiga abaahir abaahir miya abaahirow abaahir aabbihii muguulaasha hir waa bisada haastan marka uu labku yahay qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah hee rasuulkii ilaahay aad baan u jeclaa buu dhaha kunyada rasuulkaa u bixiyey baashaa mugulaasha ama bisada ama yaanyuurta ayuu ku ciyaari jiray ama wuu qaadi jiray weligii maalin maalmaha kamida mida isagoo waduu yidhi rasuulka maa haadihi yaa abaa cabdiraxmaan waa maxay waxaan aad wado qaala haadihi ra yaa rasuula allah waa bisad rasuulka ilaahayo qaala anta abuu hurayra ama abaa hir aabbii mugulaashaa tahay baa layidhi uma qaala wuxuu yidhi abaa hir abaa hurayrow qultu waxaan idhi labayka hee yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hee ku ajiibay qaala alxaq nakeen buu yidhi sabax wamadaa wuu tegay nebiga sala allahu calayh wasalam fattabactuhu aniguna waan raacay markuu rasuulku dhaqaaqay anna waa dabagala fadakhala wuu galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo waa gurigiisa fadakhala waa galay rasuulka sala allahu calayh wasalam ilan waa gurigiisii fasta'dana aniguna isti'daan baan qaatay waayo abuu hurayra gurigiisa ma aha iskama geli karo fa adina lii wuuna ii idmay fadakhaltu ana waa galay adaaqa nebigii abaa hurayra isla socda rasuulka gurigiisa wuu galay guri aan gurigaaga ahayn baa la diidaya isti'daan la'aan inaad gasho laakiin gurigaaga haddaad fura u wadato waad geli kartaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu guryo aan guryihiina ahayn ha gelina ilaa sidaa aad qaataan oo tusallimuu calaa ahlihaa ehelka aad ka salaantaan waalay idmayduu yidhi fa dakhaltu anna waa galay ninba ay haysa waay fawajada waxa uu helay abuu hurayra labanan caano oo fii qadaxin ganuun ku jira qadax waa weel caano oo markaa ku jiro ayaa isla markii ishiisa ku dhacday ama fawajada rasuulka ka dhig wuxuu helay rasuulka labanan caano oo fii qadaxin weel ku jira faqaala markaasuu yidhi min ayna haada lahdin yaa noo keenay rasuulku gurgiisa caana muusan ku ogeyn markaa qaaluu waxay dhaheen ahdaahu laka waxaa kuu soo hadiyeysay fulaanun hebel ayaa kuu soo hadiyeeyey aw fulaanatu ama heblaayo gabarhta heblaaye layidhaahdaa hadiye kuugu keentay rasuulkii ilaahay amase hebel baa hadiye kuugu keenay waa shaqu raadi qaala wuxuu yidhi abaahir rasuulkaan dhahaya abaa hurayro qultu waxaan idhi labbayka yaa rasuul allah hee rasuulkii ilaahay qaala alxaq hale oo aad ilaa ahli sufaa ahli sufa u tag fadcuhum lii igu soo waca bax u soo la yidhi asxaabi sufa qaala abaa hurayra wuxuu yidhi wa ahlu sufati sufada ehelkeeda adyaafu alislaam waa islaamka martidii laa ya'wuuna calaa ahlin walaa maalin walaa calaa adarbeena ehel iyo maal xataa axad dushiisa uma dulmaan waa dowlad yar oo masaajidka ku taalay seexdaan wixii ilaahay siyuun bay cunaan kadibna meeshay seexdaan wa kaana rasuulkuna wuxuu ahaa idaa atathu hadday u timaadoo loo keeno sadaqatun sadaqo bacata biha ilayhim waa u diri jiray sadaqa haddii loo keeno nebiga asxaabu sufuu u diri jiray walam yatanaawal minha shay-an waxna kama gaari jirin waxna kama isticmaali jirinoo waxba kama qaadan jirin kulli sadaqadoo dhan ayaguu u diri jiray waidaa atathu haddii loola yimaaday u timaada rasuulkaoo loo keeno hadiyatun hadiyana arsala ilayhim waa u diri jiray wa asaaba minhaa waxbuuna ka qaadan jiray wa ashrakahum fiiha wuuna kala qaybgeli jiray uu la wadaag wa ashrakahum wuu la shariigi jiray wuu la qaybsan jiray oo qayb buu ka qaadan jiray fiiha hadiyadii fasaa'anii way i xumaysay buu yidhi abu hurayra daalika arrinta arrintaa asxaabu sufa u ima cajab gelinin ima farxad gelinin way i xumaysayoo way i murug gelisay faqultu waxaan idhi hoos buu ka leeyahay wamaa haada allaban caanahan muxuu ka deeqaa fii ahli sufati ahli sufa nimankii aan ogaa ee asxaabu sufa haddii la keeno caanahan muxuu ka tari doonaa kuntu waxaan ahaa axaqa mid uga xaqnimo badan mid ku xaqnimo badan ayaan anigu ahay an usiiba inaan ka asiibo oon ka cabo min haada alladani caanahan ee kan ah sharbatan cabitaan attaqawaa biha aan ku xoogaysto haddii goolagadaasnya dadkaas wax laga sii siiyo way yaraanayaan an cabo aan ka asiibo caanahan sharbatan attaqawaa biha cabitaan aan ku xoogaysto oon xoog markaa ku yeesho fa idaa jaa-uu hadday yimaadaan haba ahaato hadday yimaadaan maxaa ka sii dara wa amaranii wuxuu amrayaa rasuulku fa kuntu inaan ahaado ana aniga acaafihi mid sii siiya anuu haddaan qayba i leeyahay xataa haddii dadka la sii siinaya aan ku jiro way fiicnaan lahayd waxbaa iga soo gaari lahaa qaybiya wuu qabaa saa darteed baa haddana haddii ay yimaadaan wuxuu amrayaa rasuulka fa idaa jaa'uu hadday yimaadaan oo wa amaranii uu i amro ama wa amaranii wuxuu i amrayaa fa kuntu inaan ahaada ana aniga actiihim mid sii siiyaa wamaa casaa maxaa la arkaa marka maxuu mudan yahay inuu iga soo gaaro min haada alabani caanahanee kan ah caano ani aan qaybiyey intaasoo qofood loo wacay maxaa iga soo gaaraya waa qadayaa waaye macnaha baahina waa haystaa walam yakun mana aha min taacati illaahi ilaahay adeecitaankiisii wa taacati rasuulihi rasuulkiisa in laa ateeco buddun ka maarmi lagama maarmi karo soo wax soo wax keen keen rasuulka amarkiisana waa laabud in la fuliyo faataytuhum waan u tegay buu yidhi fadacawtuhum waan u wacay fa aqbaluu way soo qaabileenoo way yimideen wasta'danuu isti'daan bay qaateenoo albaabka guriga nebigay soo garaaceen faadina lahum waana loo idmay wa akhaduu waxay qaateenay gudagaleen majaalisahum makaanu fadhigooda qof kasta meeshii loogu tala galay ayuu markaa fadhiistay oo min albeyti guriga qaala wuxuu dhahay nebiga yaa baahirtu labayka hee yaa rasuulla qaala khud wuxuu ka cabsanaya qabo fa actihim siisii caanaha wuxuu ka cabsanaya soo maaha qaadaa layidhi caanahan weelka ahee eh, qaydi siisii adiga orod qaala wuxuu yidhi fa akhadtu alqadaxa weelkii baan qaatay fajacaltu waxaan gudagalay galay inaan siinahayo arajula nin fayashrabu ninkiina uu cabahayo xataa yarwaa ilaa uu ka dhergo uma yaruddu calaya alqadaxa weelkii buu ii soo celinayaa faacطiihi alrajula nin kalaan siinayaa fayashrab waa cabayaa isagana xataa yarwa ilaa uu ka dhergo uma yaruddu calaya alqadaxa weelkii buu ii soo celin fayashrabu waa cabayaa haddana midkii kale xataa yarwa uma kadibna yaruddu calaya alqadaxa weelkii buu ii soo celinayey xata intahaytu ilaa aan soo gaaray ila alnabiyi sala allahu calayhi wasalam allahu akbar hal hal ayaan u siiya buu yidhi kanaan siiyaa waa dharga waa ii soo celiyaa kanaan siiyaa waa dharga waa ii soo celiyaa kanaan siiya waa dharga waa ii soo celiyaa saan u soo wadaa nebiga u keenay sal allahu calayhi wasalam xata intahaytu ila nabi waqad raw qawma ayagoo ay dhargeen waqad rawaya alqawmu kulluhu ayagoo qoomkii oo dhan ay wada dhargeen kulli faakada alqadaxa weelkii buu rasuulku qaaday fawadacahu wuxuu saaray calaa yadihi gacantiisa gacantiisa fa nadara ilaya waa isoo fiiriye marka saasuu iisoo fiiriyey fatabasama wuu dhoola cadeeyey rasuulka sala allah calay wasalam muxuu la qosla mataqaanaa muxuu la dhoola cadeeyey rasuulka rasuulku wuxuu la dhoola cadeeyey baa la yidhi waxaa loo waxyooday hadalkii abaa hurayra hoos uu ka yidhi al caanahaan maxaa asxaabu sufa lagala doonay alla ma ani inta laysiiyo cabitaan aan ku xoogaysta laysiiyo war hadday asxaabu sufa yimaadaanna anuu qayqaybi i rasuulka haddaan qayqaybiyana maxaa iga soo gaaraaya tii baa loo waxyooday weelka weli waa sidiisii caynsiisuu ugu jiraa fa nadara ilaya waa isoo soo eegay fatabasama wuu qoslay nebiga oo qosolka muusoodka ah qaala wuxuu yidhi abaahir qultu labayka yaa rasuula allah hee rasuulka ilaahayow qaala baqiitu ana wa anta anigii adaa dhimay sow ma aha macnaha sida baqiitu waxaa haray sow ma aha ana ani iyo wa anta adiga qultu waxaan idhi sadaqta yaa rasuula allah haa rasuulkii ilaahayow ani iyo adigaa dhiman adi iyo anaa dhiman weli macaga fadhiiso fashrab istaaggaan wax ku cabaa aadaabta way noo imaan doontaa wax loo cabo qofka istaag wax ku caba ha ismatajiyo waa noo imaan doontaa markaasaanu arki doonaa waxa loola jeedo uqcud fariiso fashrab cab faqacadtu waan fariistay fasharibtu waan cabay buu yidhi waan cabay faqaala wuxuu yidhi ashrib cab haddana fasharibtu waan cabay famaa zaala ma uusan ka zuulin yaquulu inuu oranayo nebiga ishrab cab cab cab inuu ku celcelinayo xataa qultu ilaa aan idhi laa maya laa maya waaladii macbuudkii baan ku dhartay bacafaka bilxaqi xaqnimo kugu soo bixiyey maa ajidu ma heli karo lahu asaga caanahaan maslakan meel qaada calooshu waa buuxsantay rasuulkii ilaahay meelaan ku shuba maayo cabbaad i leedahay maantoo dhan ku darsaad i leedahay maantoo dhan la maya waaladii bacaaka bilxaqi macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye ma ajidu heli maayo u heli maayo lahu asaga waa caanahaane maslakan meel qaada iyo meel la geliyo qaala rasuulku wuxuu dhahay faarinii itusi keen bal caanaha faacaytuhu alqadaxa weelkii baan u dhiibay faxamida allah tacaala ilahay buu ku mahdiyey ilaahay ayuu ku mahdiyey wasamaa bismi illaahi buu yidhi rasuulka washariba alfadlata wixii soo haray buu cabay sala allahu calayhi wasalam rawaahu albukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey kadib rasuulku wuxuu ahaa waa qofkii ugu dambeeyey ee caanaha caba qofka ugu dambeeya ee caanaha caba waa booska culimmada loogu talagalay meelaha alabariga ee waad aragteen shiiqii culimmadoon imaanin xibinna lagama bixiyo soo maahay xibinna laga bixin maayo hilib laga cuni maayo waa la sugayaa yaryarkii waa hurdayaa agoontii meeshay fadhisaa masaakiintii albaabkay fadhiyaan saddex amuurba isku soo marayaan ayagana maantao dhan baa la sugaya wax yar canug yariiska hadduu qaldamo in yar biriista qaato tunkaa laga qaban jira tuf tuf maxaa dhacay culimmadu maysan imaana culimmadayna culim culimmaday dad khayr badan noqda culimay dadku ha nastaaneen idinka dhibtooda culimay dadku ha dhargaaneen idinka baahda culimay dadku ha seexdaaneen idinka soo jeeda howl fiican u qabta bulshada waa sida loo baahan yahay wax badan baa la dhaamaa sidii hore laakiin waxaa mar kasta qiimuhu ku jiraa in qofka qadaaya iyo qofka dhibaatoonaya iyo qofka walbahaaraya inay dadka diinta leh noqdaan in loo qidmeeyo oo loo shaqeeyo dadka caamada ah waa lagama maarmaan waa arrin muhiima ah. ilaan culimmadu waxay ku jiraan waa doorka madaxda qofka madaxweynaha ah iyo qofka caalimka ah labadaba waxaa sarreeya qofka caalimka ahaa sarreeya ilaahay markuu ka hadlaya boqortinimada iyo nebinimada wuxuu ka bilaabay nebinimo wa aataakum wuxuu siiyey ilah subxaana wa tacaala uu dadkii siiyey ee nebinimo wuxuu kaloo idin siiyey mulki buu dhaha ilah subxaana wa tacaala nebinimada iyo cilmiga la soo hormariyey madaxtinimadana gadaal baa loo dhigay madaxtinimadu awood bay wax ku muquunisaa laakiin cilmi baa la rabaa in loo kaashto khayrkii wanaaggana saa loogu wado marka culimmadu in badan waa inay door fiican qaataan waa inay mar walba bulshada kuwooda tabarta daran ducafada ah masaakiinta ah agoonta ah ay ka hormariyaan danahooda waa shay lagama maarmaan ah rasuulku waa u khidmayn jiray sal alla calayh wasalam mararka gool ka mida waxaa noo imaan doonta inuu gacantiisa xaabo ku soo guray waxaa noo imaan doonta inuu gacantiis wax ugu kariyey waxaa noo imaanto xataa khulafaa'u raashidiin raggii asaga ku xigay madaxtinimada uu soo tababaray sidii loogu talagalay uga soo baxeen cumar ibnu alkhadaab naag foolanaysa ninkeedaba ku mushaakilaysan yahay haah aah bay yeeraysaa you carray markaasuu xaaskiisii usoo yeeray ummu kalfuum qor buu yidhi saacid way gashay waxay u gashay aqalkii ay ku foolanaysay asagiina wuu soo orday odaygii yuu rabaa inuu u xagaajiyo qoryuu soo goray cumar radiallahu canhu waa habeennimo wuxuu ku shiday dadkii wuxuu soo qaaday guri baytulmaalka intuu tago xoogaa daqiiq ah waa soo qaaday burjikadu dabka saaray waa afuufaya marka waa afuufaya cura inuu dhaqso u karo markaasaa raaca iyo dhimbilaha dadka gerka cumar yay ku soo shubmaayaan mar walba suu saasu ahaayo sa u hagaajinaayo ninkan wuu yaaban yahay weliba ninkan khayr qabaan ilahay kuu soo diray muxuu yahay ninka noocaana muxuu yahay ninka noocaan muxuu yahay hooyadii baa markii dambe umushay umu kaltuun baa cunugii soo qaaday markaasay tiri yaa amiira almu'miniin walaalkaa u bishaaray wiil baa loo dalay markaasuu ogaaday inuu amiir yahay saasay madaxdu ahaayeen saasaa dadka loo hagaajin jiray habkaasay culimmada u tilmaami jireen maantana dacayd baa nagu jirto timirtana culimmadaa cugtaa la leeyahay wax kastana culimmadii baa qaadatay dadkiinay iska baahan yihiin rabbiga xaqa caankubaran xaqna waafajiyo culimo hagaagsanna ilaahay naga dhigo kuwa bulshada u adeeganaynu ilaahay naga dhigo subxaanah wa tacaala wabillahi towfiiq allahu subxaanah wa tacaala aclam